ceelbuur waxaa ku nool magaalo madaxda degmada ceelbuur waxaa ku nool sideed iyo toban askari oo soomaaliya iyo amisom ciidama ah oo aan wada intay cadadooda aana sheegi karin sababtaasna waxaa kallifay waxaad moodaa in ay dhacday taardi wax la yidhaahdo oo dibudhac annaga xaggeenna ah inuu dhacay weliba waxaan filayaa inuusan dowladda xaggeeda ka imaan in maaragtay eh, laakiin dadka u taagnaa oo maamulka inaysan suuragelin in xilligaa ka hor la sameeyo oo taardiga uu xaggeena ka jiro reel ceelbuur ahaan horta sida marka koowaad dawladdu noo qalaqaabiso iyo sida aad noo garab gashaan rabitaankeenna oo ah in dadkii qaxay dib loo soo celiyo waxaa weeye gurmad faleebo oo dhiigjoojin in maamulku tago lana tagaan wax la taaban karo oo ay dadka wax u qabtaan waa dhiigjoojin maantay ma aan eedu meel laga sii baaqsan karo xaaladii meeshay taaganta degmooyinka kale ee dhimanna maaragtay waxaan rajaynaynaa iyadana sidaasoo kale inaysan iyaguna maaragtay aysan dhiig bixin sida hadda ceelbur u dhiig baxday iyagana intaysan dhiigbixin laga gaaro oo lala dul taagnaado iyadoo faleebadu lala dul taagan yahay ay dhaawacmaan waaba dhaawac maayaano ana aqaano haddayba yihiin hadalku runtii run ahaantii waxaan u baahan aniga horta waqti dheer inaan hadlo oo qodobeeyo waan u baahnaay marka waa waaye eelbuur eedaraha laga soo bilaabaa dadkiiyaa xabadda ugu dambaysa dhiigbaxaysaa waxaan leeyahay dawladda waxaan rajaynaya inay baaq caalamiya ka soo saarto horta oo gurma degdegah iyo eedaha caalamiga ay ugu dhawaaqdo